waxa lagu xadaynayo ee lagu soocayo ee lagu garanayo ee dhigaga kale lagaga garanayo sidoo kale waxyaalaha uu xarimo waxaa kale oo la arki doonaa dumarka qaybo kamida ah oo hadal ku jiro dhiiggaasi hadduu ka yimaado inuu dhiiggii caadada noqonayo iyo inuu wax kale yah halkaa markaa shaxda waxaynu ku muujinnay xuduuddiisa sheekhuna inoo tilmaami doono dhowr arrimood ayaa halkaa la tilmaamaa si loo kala garto maxaa dhiiggaa caadada ama xaydka ah iyo maxaan ahayn wuxuu yihi aqalu sinihi tiscu sanawaad horta gabadhani sagaal jir ugu yaraan waa inay tahay gabadh aan sagaalba gaadhin haddii dhiiggaa laga helo oo dhiig ka yimaado lama xukumayo inuu xayd yahay waa xad ka mida xuduuddiisa waxaa kaloo lagu soo xadaynayaa dhiiggaasi inta ugu yar ee uu socon karo aqaluhu yowmun wa layla inta ugu yar ee uu socon karaa oo afar labaatan saacadood afar iyo labaatankaa saacadood inay xidhiidh noqotaa khasab maaha inay xidhiidh noqotaa khasab maaha laakiin waxaynu diidannahay wax afar iyo labaatan saacadood ka yar dhiig jiray in lagu sheego dhiigxayda in lagu sheego inta ugu badan ee dhiiggaasi uu socon karaa waa shan iyo toban maalmood wax ka badan ma socon karo shan iyo tobanka maalmood markaa iyaga waxaa loo jeedaa maalmihii caadiga ah marka markaynu leenahay aqaluhu yowman waleyla habeen iyo maalin baa ugu yar aynu haddana leenahay saacadahaasi inay xidhiidh noqdaan khasab ma aha waa in afar iyo labaatan saacadood dhiig socday uu jiro muddo shan iyo toban maalmooda ama ka yar yacnii shan maalmood haddii maalin walba ay toban saacadood dhiig arkaysa inta kalena ay nadiif ahayd maxaynu odhanaynaa dhiiggaasi waa xayd baynu leenahay dhiiggaasi waa xayd waayo toban saacadood iyo toban saacadood iyo toban saacadood saddexdaa maalmood markuu socdo min toban tobanka aba soddon saacadoodba de waxaynu ogaanay waxaan inuu yahay dhiiggii xaydka markaa khasab ma aha afar iyo labaatankan saacadoo aynu leenahay w inta ugu yar khasab ma aha inay xidhiidhsanaadaan laakiin gabadhii marka maxay samaynaysaa dhiig bay isku aragtay toban saacadood markuu socday buu go'ay nadiif bay noqotay maxaynu leenahay ha waxaa caddaatay waxaagii inaanu dhiig ahayn inaanu xayd ahayn waxaa la doonayaa salaadihii aad ka tagtay soo qalleen imikana tuko may meedhanaysaa may kama meydhanaysa waayo waxaani xayd mu ahayn siday u joogtay haddana maalintii dambe ay haddana isku aragta waxaynu leenahay malaha malaha wuxuu waa xayda joog salaadii ba haddana toban saacadood markuu socday wuu go-ay istaagay waxaynu leenahay weli ahaa hadda nadiif baa tahay markaa ma cadda waxaagi inuu dhiig caado ahaaye salaadihiina ood soo qallaynaysa marka adda dabcan wuxuu noqonayaa qalle mutaraakhiya way iska sugi kartaa ina iminka qalayso deg deg u qalayso khasab ma aha ila waa sana kutubta araba kusoo aragnay qalluhu waa cala taraakhi mar haddii cudurdaar uu kugu dhaafo way iska sugi kartaa marka wixii iminka salaada taaganna way tukanaysa maalintii saddexaad ayuu haddana dhiiggii yimid way joogsanaysaa waxaan xayd noqdaa suuragala waayo afar saacadood baaba u dhimanba kolku afartii inay u buuxsanto maxaynu leenahay waxaa caddaatay alla wixii oo dhamiba inuu xayd ahaa maalmahan oo dhanna saddexdan maalmoodba aad xaydsanayd intuu sii socdana waa la marka shan iyo toban cisho inaan dhaafay waa la fahmay waanu malaynay afar iyo labaatanka saacadood saasaynu ururinayna laakiin afar iyo labaatanka saacadood isaga geyni mayno maalmo shan iyo toban ka badan ilain dhiigga caadadu kama bato shan iyo toban maalmood intaynu isaga geynaynaa saacadahani haddaanay xidhiidhsanaanin waxaynu isaga geynaynaa shan iyo toban maalmood iyo wixii ka yar xuduuddani markaa waa muhim taa markaynu garanno waxaynu u baahannaha haalibuhu situn aw sabcun buu halkiina yidhi dumarka badankooda sida caadiga ah ama lix saacadood buu ka so lix maalmood buu ka socdaa ama toddoba maalmood marka markaanu leenahay socdaa macnaheedu ma dee dhiig baa shubmayo oo sidii markaa meel la saray oo kale ayuu de u dareerayaa ma aha il kale way dhiigbixi lahayd waxaynu ujeednaa markaynu leenahay afar labaatan saac dhiiggu waa inuu socdo waa inuu jiro oo markii ay markaa meeshii eegto waa inay dhiig arkaysa dareemaysa uu dhiig jiro marka lix maalmood ama toddoba maalmood ayuu dumarka badankooda dhiiggaasi uu ka socdaayo uu jira waxaa kaloo loo baahan yahay maxaa laba xayd kala noqon kara oon isku ayd laisku tirinayn waxaan isku ayd laisku tirinayn marka aqalu uhrin waxaa la yidhahdaa soo kala dhex galo dhiiggii markuu gabadha ka go-o shan maalmood bay dhiigga lahayd wuu ka istaagay nadiif bay noqotay laba maalmood ama saddex maalmood bay nadiif ahayd markaasu haddana dhiiggii yimid ma waxaynu odhanaynaa waa xayd cusub kii horena xayd buu ahaa kana waa xayd cusub may ma odhanayno waxaa loo loo baahan yahay laba xayd oo kasta inuu u dhaxeeyo waxa loo yaqaano aqalu uhrin daahirnimo inta ugu yar oo uhrigu waa muddadan ay daahirka tahay ama ay nadiifta tahay ee labada dhiig udhaxaysa labada xaydo udhaxaysa taasi markaa iyaduna shan iyo toban maalmood kama yaraan karto shan iyo toban maalmood kama yaraan karto macnuhu waa maxay hadday saddex isho dhiig isku aragto uu ka go-o haddana sideed maalmood aanay dhiigba arag haddana ay laba maalmoodoo dambe dhiig aragto labadaa maalmoodee dambe ma afar iyo labaatan saacadoodoo cusub baynu u tirinaynaa hadday doonaan toban saacadood isku noqdaan oo maalinba shan ha arkayso waxaynu ku daraynaa kii horeynu ku daraynaa maxaa yeelay waxaan u dhexeeyey waa sideed maalmood sideed maalmoodna xayd cusub ma keenaa oo duhri laba xayd u dhaxayn kara ma noqonaya marka aqalu uhrin bayna xaydata inaad ogaataana waa lagama maarmaan si aad u garato maxaad xayd cusub ku tirinaysaa iyo maxaanad xayd cusub ku tirinayni waayo muddadaa duhrigaa udhaxaynaysa labada xayd shan iyo toban baa ugu yar laakiin xagga bad intay doontay dee noqon kartaa way ka siyaadi kartaa labaatan bay noqon kartaa bil bay noqon kartaa afartan cishay noqon kartaa inta udhaxaysa daahirka ay tahay sanad baabay noqon karta iyo wax ka badanba marka waxay dhahdaan laa xadda liakari uhri muddada ay nadiifta tahay daahirka tahay iyadu halkee ugu badan haddii layna weydiyo waxaynu leenahay meesha ugu meel la joogsanayo l halkaasaa ugu badan maba jirtaba intaa markaad garatay iminka waxaad qaban karaysaa gabarh kasta oo xaaladdeeda kaaga warranto ku tidhahda intaasoo maalmood baan isku arkay haddana intaasuu iga nadiifhaa haddana intaasaan isku arkay waad waad qeexi karaysaa waxeedani waxa uu yahay inay laba xayd kale yihiin inay isku xayd yihiin inuu xayd yahay inaanu xayd ma ahayn waay waxaynu haddaba sheegnay dee ku laysku tirinayo oo maalmo nadiifiya udhaxeeyaan soo ma saddex cishay dhig isku aragtay sideed cishay bilaa dhig ahayd laba cisho kale haddana isku aragtay maxaynu nihi labadan cisho iyo hore maxay isku noqonayaanu xayd keliya laba xayd ma kala ah waxaa daba su ay noqonaysaa labadan waatan wixii xayd qura laga dhigay sideedan cishee u dhaxaysay iyada maxaa lagu magacaabaya la waa ti la maaha oo uhriga ugu yari waaba shan iyo toban cisho waa ti labadan cishay nadiifta ahayd ama saddexdan cishay nadiifta ahayd ama sideedan cishay nadiifta ahayd waxaan shan iyo toban ka yar markay nadiif noqoto maxaynu ka yeelaynaa maalmaha maalmahaasi ma xukunkii gabadha aan xaydka lahayn bay leedahay mise waxay leedahay xukunkii gabadha xaaidka ah. laba qowl baa ku jira oo imaam shaafici leeyahay qowl wuxuu leeyahay maalmaha ay nadiifta tahay yaynaan duhri dhammaystiranba xisaabinine laakiin waxaynu iyada ula xisaabtamaynaa sidii gabadhii daahirka ahayd oo axkaamtii ayay leedaha hadday maalmahaa soontay soonkii waa ansaxa salaadihii ay tukatay way ansaxeen kuwii aanay tukan waa lagu leeyahay ila waa maalmo ay nadiif ahaydoo ay daahir ahayd laakiin haddana waxani duhri dhammaystiran ma xisaabsanayno ee labadan maalmoodee dambe iyo maalmihii hore waynagaan isku darayn kaasi waa qowl oo wuxuu cuskanayaa kaasi waa markaynu kitaabka cibaaradiisa akriya nin sheeg wuxuu cuskanayo qowlka labaad oo muctamadkiiyo kii rajaxnaaya wuxuu leeyahay mar hadii xaggii hore iyo xaggii dambaba ay xayd noqdeen intan udhexaysayna waa xayd markaa gabadhan saddex cisho dhiigga heshay sideed cishona iska fadhiday maaratay bila dhiigga ahayd laba cisho kale haddana dhiigga heshay imise cishay markaa xayd saddex iyo sideed isku dar koob iyo toban iyo laba saddex iyo tobanka cishoba xaaid bay ahayd baynu leenahay soonkay soontay maalmaha ay nadiifta ahayd waxba kama jiraan hadday ramadaan hay soo qalaynaysa salaadihii ay tukatay may ansixin qalana laguma laho dee salaada kolleyba gabadho markay xaa tahay inay qalayso lagama rabin soo arki maysid marka qowlka muctamadki wuxuu leey maalmaha ay nadiifta ahaydna xaa-id unbaa la xukumayaa su-aal imanaysa hadday gabadhu uur leedahay oo dhiiggaa ay isku aragto dabcan su-aalahani xaggii wada xuduudda uun bay calaaqaad laleeyi laakiin si gaara nooga yarbixino gabadha xaamilka ee uur kale hadday dhiiggii isku aragto maxaa lagu tirinayaa maxayd baa la odhanayaa mise lama odhanayo shaafici laba qowl buu ku leeyay qowl wuxuu yidhi maya waxaas waa dhabar furan istixaada waa dhigay inoo iman doona ee la odhan maayo waa xayd la odhan maayo gabadha dee uur kalihi ma xaydo qowlka labaad waa ka muctamadkee raajixa wuxuu leeyahay way dhici kartaa gabadhu iyadoo uurle sida badanunbay tahay inaanay xaydine inay xaydaa way dhici kartaa sidaa daraadeed kor haddii gabadhii dhiig ka yimaado xuduuddii aynu soo sheegnay xaydkana laga helay maalin iyo habeen kama yara shan iyo toban kama badna xayd buu noqonaya oo axkaamtii xaydka ayay qaadanaysaa kaasaa markaa rajaxa dhiiggan xaydku wuxuu xarimaa toban shay ayuu halkan inoogu sheegay mid kaloo koobiy tobnaadna waa jira tobankaa shay lix ka midii waa lixdii janaabaduba ay xarimi jirtay waad garanaysa waxaa kuugu soo kordhaya soonkii ma soomi karto waxaa kaloo xaaraan noqonaya jimaaci ama galmadii xaaraan bay noqonaysa waxaa kale oo xaaraan noqonaysa cubuuru lmasjid masjidkiina ka soo gudubto inay ku dhex nagaato dee junubkii baynu kusoo aragno taasi xaaraan bay ahay oo janaabadiiba way diidaysa masaajidka inaad ku dhex nagaato laakiin gudub baa loo ba loo banaynaya kii janaabada qabay iyada miyaa loo ogolaanaya laba xaalay kala leedahay in khaafat italwiis hadday ka baqaysa in dhiig ka do-o uu wasakoobo xaaraan wey taas iyada hadal kuma jiro laakiin hadday ka aamin tahay in dhiig masaajidkii gaadho laba qowl baa ku jira laba weji ku jira weji wuxuu waa xaaraan uma dhowaanayso janaabadii way ka adagtahay xaaladeedu markaa u dhowaan laakiin muctamadku ama sida rajaxani waa inay janaabadii aggaa kala mid tahayo xaydku kala mid yahay janaabadii uuno laa yaxrumu lcubuuru weeyaan inay gudubtaan xaaraan ma noqonayo waxyaalaha wada muxaramaadka ah dhammaantood marka dhiiggii ka go'o ilaa ay maydhato xalaal ma noqonayaan waxa aynu sheegnay oo dhan inuu dhiigu ka istaago keliya xalaal kuma noqonayaano waa inay meydhato markay meydhato kadib ayuun bay xalaal noqonayaan marka laga soo reebo soonka hadduu habeennimo dhiiggii ka go'o way iska soomi kartaa deetn haday doonto waxa markaa ay bacdalfajarkii maydhato soonkeedii waa ansax oo lama odhanayo soonkaagii ma anse soonkaa markaa dhaafay xaydka ay kaga tagtay way soo qalaynaysaa salaada laakiin qalaheeda lagama rabo hore inuu sheeg waay dhiiggaa haddaba aynu sheegnay hadduu xuduuddii ka baxo yowmgu leyla hadduu ka yaraado ama uu shan iyo tobankii dhaafo ama inan yaroon sagaal jirba gaadhin uu ka yimaado maxaynu odhanaynaa istixaadaha baynu odhanaynaa waa dhabar furan ina yaroo sideed jir ama toddoba jira haddii dhiig lagu arko toddoba cishuu dhiiggaasi ka yimaada markaas adana istaagaayo bisha dambe haddana toddoba ka yima waa toddoba jir waxaan leedahay waxaas waa dhabar furan oo sawkan sidii maalin toddoba intuu ka yimaada haddana intii kale ay daahir tahay ee haddana bishii kale toddoba maalmood ka imanaya waxaan leenahay mar haddaanay sagaal jir gaadhin annagu xuduud baanu leenahay dhiiggani xuduud baanu u haysan xadka wixii ka baxay dawlad kalu gelaya ka baxaya isagii haddii yoom waleylo wax ka yar in yar bay dhiig isku aragtay dib haddana isugumay arag wax yaroo dhabarfura ah yar unbuu noqonaya lakin ka damu fasaad markuu yaraado istiaado ma istixaadadu sideeda de waa burqashu marka marka wixii bato ayaa inta badan istixaado loo isticmaalaa laakiin waxay leeyihin culamadu fiqi ahaan wuu soo gelaya kaa yarina waa istixaado laakiin si gaara magac bay u sameeyaan damu fasaad bay dhahdaan damu fasaad dhiig fasaad haddaba gabadhii dhabar furanku ku dhacay ee shan iyo toban cisho wax ka badan dhiiggu ka socday ee istaagiba waayo dhiiggeeda ayaa halkan iyadana axkaamteeda lagu qeexaya gabadhaa labaynuu kala qaadayna gabadha dhiiggii ka istaagi ee shan iyo toban cisho ku dhaafay inay imikuun mubtadaa waxaa layla ay tahay oo dhiigguba m dhiigba imika ugu horreeyey oonay horeba dhiig usoo arag waa inan yaroo imika un qaangaaraysa dhiig horeba iskuma maaragtay arag xayd hore ay lahayd ma jirin imikuubay dhiiggaa isku aragtay de markay markaa dhiiggii isku aragtay waa waata la yidhi waad qaangaadhay muxuu ahaayey de isnadiifi waa kaasoo salaadii iska ilaali saasaa loo odhanaya waynu saasay ku soconaysaa toddoba cisho markay deetana sideed cisho sagaal cisho toban cisho waabu istaagiba waay koob iyo toban weli waa xayd baynu leenahay labiyo toban weli waa xayd saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban weli waa xayd lix iyo tobanku markay bilaabmaan baynu waxaynu leenahay waxaagani xayd ka badane waa dhabar fura imikaana hawshan kuu bilaabantay laba xaaladood mid ahaan baad yeelanaysa in dhiiggani uu kala soocan yahay oo ama midab uu ku kala duwan yahay ama ur ku kala duwan yahay ama cufnaan iyo sakhaanada waxaa loo yidhaahdo uu ku kala duwan yahay saddexdaa mid ahaan inuu ku kala duwan yahay hadduu markaa kala duwan yahay de midna waa xoog badan yahay bay noqonaysaa midna waa daciif oo xaggii midabkoo kale ka ayay qawi fuqahadu u yaqaana mid xoog badan hadduu casaan iyo biyobiyo yahayna waxaa la odhanayaa eh, hadduu casaan yahay waxaa la odhanayaa waa daciif xaggii cufnaanta hadduu culus yahay aqiil yahay akhiin yahay xinjiro ah. iyo haddii uu biyobiyo khafiifa yahay dee kaa markaa xinjiraha le markaa akhiinka ayaa waxaa la odhanaya waa kii cufnaa kanka ama xoogana kan kalena oo kii daciifka ah haddii mili ur leeyahay midna bilaa ur yahay kaa urtiisii xoogan tahay baa la odhanaya waa qawigii kan bilaa urta ahna waa daciifkii baa la odhanaya marka haddii dhiiggeedii uu kala soocan yahay waxaa jirta marka wax shuruudu tamyiiz la yidhahdo halkan aynaan ku qorin waayo musanifka aan qorin lakiin waa lagama maarmaan waanaynu sheegaynaa shaxdana insha allah waynu kusoo dari doona shuruudu tamyiiz baa la yidhahdo in gabadhani ay mumayizo tahay shuruud bay leedahay shuruuddaas waa maxay waa in dhiiggeedii mid qawiya iyo mid daciifa kale yahay waa ko laba kii qawiga ahaa waa inaanu habeen iyo maalin afar labaatankii sacad waa inaanu ka yarayn shan iyo toban cishana waa inaanu ka badnayn ka qawiga ah laba shardi baynu udhigayna aqalulxaydkii inaanu ka yarayn aarulxaydkiina ila waxaynu doonaynaa kan qawiga ah inaynu xayd ka dhignaynu doonayna si aynu markaa xayd uga dhigno maxaynu u baahannahay xuduuddii xaydku lahaa marka kaa qawigii haddii yowm walaylo aanu ka yarayn khamsata cashara yowmanna aanu ka badnayn isaga intiisii waynu haynaa daciifkii waynu u imanaynaa daciifkii maaynu haddaynu kii qawigii ka dhigno daciifkii maxaynu ka dhigaynaa duhri baynu ka dhigaynaa duhrigu muxuu xuduud lahaa waxaa ugu yarayn shan iyo toban kii daciifka ahaana waa inaanu shan iyo toban ka yaraan saddexdaa markaynu isla helo qawigii oo habeen iyo maalin ka badan shan iyo tobanna ka yar shan iyo tobanna aan ka badnay iyo daciifkii oo shan iyo toban maalmood gaarsiisan intaa haddaynu isla helno waxaanu adiga warkaagu waa cadyahay gabadh yahay mumayisad baa tahay kaa qawiga ii inta uu socdo waxaagu waa xayda axkaamtii xaydkaad leeda kaa daciifkii intuu socdona gabadhii aahirada ahayd baad la mid oo aahir baa tahay warkaagu waa cadi hadday tidhahdo waxaan ma kala socno si uunbuu isaga wada socdaayo waxba uma kala socno ama uu kala duduwan yahy laakiin shuruudda aad sheegaysaan kuma xaqiiqoobayso hadday ina tiraahdo waa hayru mumayiza baa la yidhaahda waxba uma kala socna taasi laba qowl baa ku jira maxay yeeleysaa qowl wuxuu leeyahay xaydkeedu waa alaalib sidii aalibka haweynagii soo sheegnay aalib alxayd wixii aynu u naqaanay muxuu ahaa lix maalmood ama toddoba maalmood buu ahaa lixdii iyo toddobadii mid ahaan ayay markaa xaydkeedu noqonayaayo waa haalibu maarata de qaribaatiha dumarkeedan qaraabadeeda hadday lixda u badan yihiinna lixday qaadanaysa hadday toddobada u badan yihiinna qaraabadeedii hooyadeediiyo walaalaheediiyo muxuu ahaaye ilmaadeeradeediiyo waa kaas haalibkii bay qaadanaysaa iyadu waa qowlkaasi qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay may xayduhaa yowmun wa leyla xaydkeedu waa habeen iyo maalin uun habeen iyo maalin maxaa loo jeedaa dee dhiiggani maalin buu ku bilaabmay soo maha maalintii ugu horeysay waxaan isku aragtay ilan waa inan mubtada oo iminku waxaan ku bilaabmay maalinta afar iyo labaatankii saacadood ee u horreeyey unbay unbay xaaid ahay oo salaadihii ay ka tagtayna ilan inaga ilahay waad xaydsantae tukanini waxaa caddaatay wixii inan xayd ahayna shan iyo afar iyo tobankii maalmoodee dambaba salaadoodii ay soo qallaynaysa ilan qaangaadhna way noqoto inay qaangaadhayna waa kan caddaaday markaa xaydkeedii waxaa laga dhigayaa habeen iyo maalin oo ti afarlaatanki sacad u horreysee intii dambe oo dhanna maxay tahay daahir bay tahay sagaal iyo labaatan maalmood markay daahir ahaato ayay haddana maalinta ku xigta ay xaa'id noqonaysa haddana sagaal iyo labaatanka ku xigta ayay daahir noqonaysa saasay u soconaysa kaasina waa qowlka muctamadka taasi waa gabadhii markaa imikuu dhiig ugu horreeyey gabadho hadday muctaado tahay oo iyaduna waa maxay waa gabadhii hore caado u soo lahayd hadday doonto mar quraba ha noqotee caado iyo wakti ay duhriaba hore usoo aragtay hadday doonto mar quraba mar maali bil bay xayday toddoba cishuu ka socday wuu ka istaagay labaatan cishay daahir ahayd haddana wuu ka yimid uu istaagiba waayo ha waxaynu leenahay caadadaadii waxa weeye dee toddoba cisho waad soo aragtay labaatan duhriyana waad soo aragtay markaa muctaadaa tahay adigu gabadh yahay waxaad tahay muctaado gabadh yani caado soo lahay hadday da in badan soo xaydi jirto daahirna soo noqon jirtayna dee kaba sii mudanbo iyaduna waa muctaada haddaba gabadhaa muctaadada ee caadadeedu ay hore u soo jiri jirtay saddex xaaladood mid ahaan bay ku sugantah saddex xaaladood mid ahaan xaaladda koobaad an takuuna daakirata licaadatiha waqtan waqadran inay caadadeedii hore taqaano ay garanayso xagga waktiga ay ku beegan tahay iyo xagga inta maalmood ay ahaydba waktiga ku beegan tahayna way taqaanaa inta maalmood ay ahaydna way taqaana sida tan aniga ku tusaalaynay bishii hore toddoba cishay xayd labaatan cishay daahir noqotay haddana dhiig baa ka yimid oo istaagiba waayay maxaynu leenahay dhiiggan dambe maalintii uu kugu bilaabmay iyo lixda ku xiga toddobadaa cisho de weeyaan xaydkaaga deetana duhrigiina ama daahirnimadiina dee waa labaatanka ku xiga saasuunu tirso weligaaba kolkaad labaatanka goosato haddana toddobada ku xigaa waa xayd toddobadaasi markay dhammaato labaatanka ku xigaa waa duhri saasuun baad ku soconaysa waa daakira lilwaqti wاlqadri waqtigiina way taqaanaa oo dee waxa weeye labaatankii maalintaa ku xigtay dhiiggani ku bilaabmay ayuunbay dee caadadeedu noqonaysa qadarkiina way garanaysaa inay todoba maalmood socotiina way la socotaa way garanaysaa taasi caadadeedaasay qaadanaysaa hadal ma ta kale waa naasiyatu licaadatiha waqtan wa qadran way soo xaydi jirtay waanay dee daahirna way noqon jirtay marunbuu dhiiggii ku yimido waa istaagiiba waayay markii dambe waxaynu ku nihi awal caadadaadi halkay ku beegantahay ma garanaya bay meel alla meel ku beegantahay waktigan dhiiggan faraha badani uu kugu bilaabmay ma waktigii caadadaaday ku beegnay mise kumay beegnayn ma garanaya bay in waktigii caadada la gaari dhiiggani ii bilaabmay iyo iyo in anigoon gaarinba uu ii bilaabmay lafteeda waxba kama garanayo waayahay caadadaadu imise cishay ahaan jirta waxba kama garanaya bay tir intay ahaan jirta waxba iska dhici karta dee qof iska xanuunsanay isagoo maalan caafimaad ahaan maskax ahaan aan dee caafimaad qabin oo iyadoo markaa dhiiggan la uun oo dhiiggan markaa dhabar furanka u hayo un soo miyiirsato oo caqligaysato way iman karta deetana dee waxba xaaladaheedii hore waxba kama xasuusanayso mutaxayiraa la yidhahdaa marka waa tu wareertay dhiiggeedii ku wareersantay halla ay ka garanaysaa ma jiro waana muxayiro oo fuqahadiina way wareerisay oo midba dhinacba ula kacay shaaficiyo quri laba qowl buu ku leeyay qowlka koobaad wuxuu leeyay waa kal mubtada'a tii dhiiggu ku bilaabmay unbay la mid tahay oo macnuhu waa maxay maalintaa dhiiggeeda u horreeyey baa xayd xayd laga dhigi sagaaliyo labaatanka ku xigana daahir baa laga dhigi muctamadka marka lagu soco ama toddoba maalmood iyo lix maalmood mid ahaanbaa xaaid laga dhigi oo xagga hore ah inta kalena saddex saddexiy labaatan ama afariy labaatanna waxaa laga dhigi daahir kaasi waa qowl laakiin qowlka muctamadkii waa taxtaadu ixtiyaad wax la yidhaha xayndaabasho iyo is-ilaalin ayay qaadanaysaa qaabkay isu ilaalinaysana waxaynu ku arki doonaa kitaabka taasina waa mutaxayirada ta saddexaad waa sida laga yaabo inay u bataan aakiraة لشhayi duuna hayi ama aakiraة لhayin naasiyaة لshay waxna way xasuusanta waxna way ilowsanta dumarka qaar badan oo kamidii waktiga caadadeedu ku beegan tahay ma taqaano laakiin inta maalmoodu ka socdo way taqaanaa lakiin haddaad tiraahdo waktigii uu ku beegnaa ama inta maalmoodu kaa maqnaan jiray ma garanaysa wallaahi labaataneeye iyo koob iyo labaatan marka maalintan dhiiggani kugu bilaabmay mashinaagii bay ahayd oo waktigaagiibay ahayd haddaad tidhaahdo way dhici kartaa bay ku odhanaysa laakiin ma hog taas marka waxna way xasuusataa waxna waa ka maqanyi tiradii maalmahay garanaysaa inuu lix maalmood ka socon jiray inuu toddoba maalmood ka socon jiray laakiin lixdii iyo toddobadii halkay ku beegan tahay ma garanayso ama waxay garanaysaa xaggii ay wax ku beegnaayeen bay wax ka garanaysaa laakiin intii maalmoodu soconaya si fiican u garan mayso ama maalintu ka bilaabmaya bidabdi garan mayso haddaba taasi dee waktigeedii wuu qaybsamaya saddex buu qaybsamaya maalmo la hubo in waxaanu dhiiggii caadada yahay dee waxa aynu hubno ku shaqeynayna iyo maalmo la hubo in dhiiggeedii caadada aanu waxaani ahayn iyo maalmo laga shakisay markii dhiiggu uu ku bilaabmay waxaynu ku nidhi imise cishaad ayaad uu dhiiggaagu socon jir waxay tiri lix cisho khalaas lixda u horeysa tirso lixda cisho xaaid baa tahay waa la hubaa imise cishaad daahir noqon jirtay waxay tihi labaatan koob iyo labaatan labiyo labaatan intaa mid ahaan ama labaatan ama koob iyo labaatan ama labiyo labaatan waxaan leenahay marka horta lixda cishee u horeysa dhiiggani aan istaagini uu kaa socday lixdii cishee hore waxaad ahayd xaaid baad ahayd waaya labaatan ama koob iyo labaatan ama labiyo laatan buu kaa maqnaan jiray sow ma kala garan laadahay labaatan markaa qacan wuu kaa maqnaan jiro waad hubta koob iyo labaatan iyo waad ka shakisanta marka lixdaa labaatanka ku xigayna maxaa tahay baynu leenahay daahir baa iyaduna waa qaطcan hadal male maalinta koob iyo labaatanaad iyo maalinta lab iyo labaatanaad iyaga maxaynu odhanaynaa waxaa laga shakisan yahay inuu xaydkii kugu yimid iyo in kale maaha inaad daahir noqotay baa laga shakisanya waxaa laga shakisanyay inuu xaydkii kugu yimid iyo in kale marka maxay samaynaysaa way weysaysanaysaa iska tukanaysaa ma maydhanayso salaadaha uma maydhanayso waayo maydho uma baahan de inay dahaaradeedii hore u socoto iyo inuu dhiigma ku yimid oo dee xaaidna waxba maydhiga uma tarayo marka waxaa la yidhaahdaa mashkuukun fii xaydiha xaydkeedii laga shakisanya laa takhtasil laakin tatawada tusali waay waa ko iyo labaatanka ilaa iyo labaatanki saddex iyo labaatanka maxaynu hubnaa inay xaaid tahay saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka afartaa cisho inuu xayd jiro waynu hubnaa lixdeedii maalmood waxaynaan garanayn inay xagga hore laba ka raaceen koob iyo labaatanka iyo laba ay raaceen iyo iyo inay xaggan dambe laba ka raacayaanoo lix iyo labaatan toddobiyo labaatan iyo sideed iyo labaatankana ay xaaid noqonayso marka maalinta toddobiyo labaatanaad iyo ta sideed waa mashkuuku duhri labadii laga shaki qabaa inay daahirowdo iyo in kale salaad walba waa u meedhanaysa ilan salaad walba waxa suuragala inuu iminka ka go-ay dhiiggi salaad walba markaa labadaa cishana salaad walba waa meedhanaysa way tukanaysa aynu isla garanay soo maa inahaasaynu kusoo dhadhaweyneyn wuxuu sheekhu intaa inoo raacin doonaa gabadhan dhabar furanka lagu xukumay maalmaha aynu xukunno inay daahirka tahay dee waa tan soomaysa salaadii markay tukashada ay tukanayso axkaam bay leedahay marka axkaamtaas waxa weeye salaad kasta way u weysaysanaysaa intaana weysaysan horta way istijoonaysaa taqsilu farjaha waa kaydhalay way istijoonaysaa haddana tacsibuhu halkaa yabaa gash raacday aan jirin tacsibuhu xubinkeedii way markaa dahaaraysaa oo kalsoon iyo waxbay markaa xehanaysaa waliba xafaayad iyo waxna la raaciyey watatawada waanay weysaysanaysaa salaad walba weyaan saddexdaas salaad walba saddexdaa arimood way u samaynaysa kadibna tubaadiru bisalaa salaadda horay ka tukanaysa marka ay weysaysato horay ka tukanaysa fain aharat wadamuha yajri acaadat ahaara hadday salaadii iska dib dhigto markay weysatay ay iska fadhiisato iyadoo dhiiggiina de uu jiro dhiiggii uu socdo salaada eh, waxa weya ahaaradii dib bay ugu soo celinaysa dib bay usoo weysanaysaa oo ay marka usoo istijoonaysaa oo wixii aynu sheegnay oo dhan ay usoo samaynaysa markay weysaysatay kadib haddii dhiiggii istaago iyadiioo salaaddiiba gelin ama iyadiioo salaadii ku jirta ayaa dhiiggiiba istaagay nadiif bay noqotay xaaladdaa iyadaa ah, dee way bogsatay soo maaha alxamdu lilah waxaan le waad bogsatay weysadaadii may asixin ila waxaad weysaysanaysa iyadoo hadafkii uu kaa socdo dib usoo istijooyo maydhasho lagama rabo ilan waxna waa istixaado xayd maahe soo istinjoo maryahan iska bedel weysayso salaadiina si nadiifa dee ku tuko qiil baa wuxuu odhanayaa maya hadday salaada gashay ha iska dhammaysato kadib maa markaa nifaaskii loo gudbaya iyo xuduuddiisii nifaasku waa dhiiggii dhalmada qofka dumari markii ay umusho dhiigga ka yimaada ayaa waxaa la yidhahdaa nifaas isaguna aqaluhu xuduud buu leeyahay aqaluhu maja maja waxaa jeedaa yani inta inuu ugu yar wixii ka soo baxaaba waa nifaas kor hadday umushay dhiiggii ka yimaada intuu doonaba hala ekaado ama wax yar ha noqdo wax badan ha noqdo waa nifaas baa la odhanaya inta ugu badanee aanu dhaafi karin waa lixdan maalmood sida badan ama caadada dumarku intay tahayna waa afartan maalmood agga akaamtiisa maxaa u xarimaya iyo maxaan uxarimaynin dhiiggii xaydku buu kala mid yahay haddii uu dhaafo intii aynugu tal aynu dhi ugu badan yahay lixdankii maalmood wixii la dhaafa de istixaadu isu bedelayaayo mustaxaadada axkaamteedii hadday tamyiis leedahay tamyiiskii loo celiyo hadday caado lahayd caadadii loo celiyo ama haalibkii loo celiyo hadday mubtada ahayd qowl sidii uu sheegay axkaamtii oo dhan baa markaa imanaysa wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala aqalu sinin taxiidu fiihi lmar'atu tiscu siniina inta ugu yaro qof dumarahi ay dhiig caado ku heshaa waa sagaal sannadood wa aqalulxaydi yowmun waleyla xayd inta ugu yarina waa yowm waleyla weey wa agaruhu hamsata cashara yowman inta ugu badanna waa shan iyo toban maalmood wa haalibuhu sittun aw sabcun inta haalibkayna waa lix iyo toddoba waxaasoo dhan maxaa u daliila waaqacaa u daliila ayuunbaa arrimahaa lagu ogaadee nusuusi ma sheegin marka laga tago sitad iyo sabcad iyadu dee taxayadu fii cilm illaahi sittan aw sabcan kamaa taxyadu nisaabu ayaa iyada sheegay wa aqalu uhrin faasilin bayna alxaydatayni khamsata cashara yowman ugu yar ee laba xayd u dhaxayn karaa waa shan iyo toban maalmood walaa xadda liakarihi intiisa ugu iyadu xaad male iyaduna waa bistiqraa'imaam shaaficiyi ama laa xadda laagariid waa bilijmac laa xadda laagariidu iyadu waa ijmac waa laysta wada waafaqsan wain ra'at yowman uhran wain ra'at ilmar'atu gabadhii hadday aragta yowman uhran maalin bay waxay arag arkaysaa nadiif inay maarata eh, nadiif noqoto wa yowman daman aswada maalinna dhiig bay arkaysaa madow ama dee ha casaadabe halkan waxba muhiim ma aha inuu markaa eh, aswad noqdaa aswad maqaar bay ka maqan tahay caankan ah. aswad waxba loogama baahno fa fiihi qowlaani xaaladdaa iyadaa laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada midkood yudamu uhru ila uhri maalmahan ay nadiifta tahay waa laysku xisaabinayaayo iyagu si gaara gabadh daahira laga dhigaya wadamu ila dami dhiig iyo dhiiggana waa laysku darayaayo maalmahaa dhiigga unbay xaaid noqonaysaa maalmahan ay nadiifta tahayna gabadh iska daahira ayay noqonaysaa xaggii axkaamtii soonkii salaadii wey xaggii soonkii iyo salaadii iyo jimaacii iyo hawlahaa wey waani qowlka labaad waxa weeye laa yudamu mee laysku tirin maayo bal iljamiicu eh, maarata eh, yani laa yudamu damu ila demi dhiigga laysku ururin maayo eh, aljamiicu xaydu waxoo dhamiba maalmahan oo dhami waa maalmo marka qowlka hore dee wuxuu leeya maalmana nadiif bay tahay maalmana dhiig bay leedahay haddaad tirahdo maalmihii ay nadiifta ahayd baan ka dhigayaa gaba dhiigle dee waxaa lagu odhan karaa mayane maalmaha ay dhiigga leedahay waxaad ka dhigtaa gabadh aan dhiig lahayn ila kolleyba cagsi baad kuxaynay soo ma iyadii oon dhiig lahayn baad ka dhigaysa gaba dhiigle soo ma <laughs> oo maxaad maalmaha ay dhiigga leedahay uga dhigi weyday mid aan dhiig lahayn bay odhanaya taxakun baad wadda arrintaasi kaama shaqaynayse maalmaha ay dhiigga leedahayna dhiig bay leeda maalmaha aanay dhiigga lahaynna de dhiig ma lehe waa daahir iyaga warkoodi waa cadyahy qowlkaa warkiisu wuu cadyahay omkana imaam shaafici qowlkanuu aad ugu nusraynaya weliba qowlka kale wuu eryanaya haddana qowlkaa kalea muctamadaho isagu wuxuu leeyahay mayane aljamiicu xaydu waxaani dhammaantiin waa xayd oo inuu xayd iyo ka keentay waxaan ka keenay ka waran hadday ciddo tirsanayso gabadhan ciddo ku jirtay deetana ay maalin dhiig heshay afar iy labaatan saacadood buu ka socday waa ka istaagay maalin bay nadiif ahay haddana maalintii labaad ayay haddana dhiig heshay afar iy labaatan saacadood buu socday wuu ka dhammaaday maalin bay haddana daahir ahay haddana maalinta saddexaad ma odhanaysaa ciddadeedii way dhammaatay oo saddex jeer bay hayd markaasaa la yidhi maya cidina taa odhan mayso markaadabl kol eh, kol haddii aad tidhaahdeen xaggii ciddada halkani waxba ka tari mayso oo duhri laga soo qaadi maayo taa waa laysla wada ogol yahay de wuxuu xukun qurun buu yeelanaya laba xukun ma kala yeelanayo in xaggii ciddadana la yidhahdo mayana waxaan isku wada hal xayd unbaa laga dhigaya oo maalmahana duhri lama xisaabinayo xaggii axkaamtii kalena la yidhaahdo mayane ee maalmahani waxa weeyaan gabadh daahira laga soo qaadaya daahirowday dee isma qabanayso waa isburin iyo axkaamtaasi waa mid markaa isburinaysa ayay markaa iyaguna yidhahdeenoo kaasaa markaa la rajaxay markaa qowlkan rajaxan waxaa la qowlu saxbi baa la yidhahda wixii oo dhanba wuu isku maarata wuu soo jiidaya xaydkii wuu soo jiidayaa maalmihii oo dhan ayuu soo marinaya ka kalena qowlu laqi baa la yidhaahdo waa gurashu maalmihii buu ka dhex guranaya wuxuu uhi wafidami aladii taraahu lxaamilu gabadhii uur lahayd dhiigga ay aragta waxaa ku sugan qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa labada ka sixada badani annahu xaydun waa in waxani xayd yahay wahaanii ka labaadna annahu istixaadatu waa inuu dhabar furayahay kan waa xayd wuxuu daliishanayaa dee adiladii caadiga ahayde marka gabadhu markaa dhiigga ka yimaado inay markaa salaada iyo ay joojinayso aamil iyo ayru aamil adiladu may kala qaadin buu leey aamil iyo hayru xaamil adilada nusuustu may kala qaadin nas sheegay gabadha xaamilkii inaanay haydna ma jiro waa siday dumarku u badan yihiin uun marka hadda inay dumarku u bateen inaanay muddadaa wax dhiiga isku arag ma keensanayso in la yidhaha haddii dhiig la arko dhiiggaasi xayd ma noqonayo saas markaa qowlkaasi muctamadkuu leey kan kale waa istixaadalihina wuxuu ka eegayaa dee siday tahay oo waxa weeyaan gabadhii markii ay uur qaado dee uurkaasi waxaa la yidhi wuxuu markaa daboolayaaba riximkii soo dayn lahaa dhiiggi dhiiggii riximkiibu ka soo baxaya riximkiibuu awdayaaba yidhaahdeen ilmihii yaraa markaa ayoobu isu bedelayaaba markaa raashimaabuu isu bedelayay wax markaa ilmihii yaraa quuto ayuu isu bedelayaa xaydkii marka waxaan soo baxay waa wax kale xaydkii ma aha ayay qoladaasina leeyihin wuxuu ihi wainin qaaca hadduu go marati sidoo kale qoladii hore waxay xujaysanayaan istixaadadu waa caafimaad dar dhabar furanku waa xaalad cudur xaydkuna waa xaalad caafimaad gabadhanna de waxa wey sida daahirka ahi waa inay caafimaad qabto aanu cudur jirin marka xamlu xaaliha calى الsalaamati أwlىa min amliha min xamlihaa calى اlmarad in caafimaad qab lagu xambaaro xaaladeedaa ka mudan bay leeyihiin in lagu xambaaro cilad iyo marad iyo xanuun jir wain inqaaca hadduu go-o damulmar'ati gabadha markaa dhiigeedii lizamaanin wakti u go-o yasixu fiihi lxaydu xaydkii uu ansaxayo xuduuddii xaydka aan ka baxsanayn fa huwa xaydu dhiiggaasi xayd unbuu noqonaya wain cabara alakara hadduu intii ugu badnayd dhaafo shan iyo tobankii dhaafo fain kaanat mumayizatan hadday haddaba kala soocayso dhiiggeedu u kala soocan yahay wahiya latii tii weeyaan taraa fii bacdi alayaami daman aswada maalmaha qaar dhiig madow arkaysay wa fii bacdihaa daman axmara maalmaha qaarna dhiig cas arkaysay kaana xayduhaa ayaama alaswadi dee dhiiggeedii xaydkii waxaa la xisaabinayaa maalmaha dhiigga madoobi uu socdo waa qawiga ahaa haddii markaa shuruuddii sheegnay loo helo wey wain kaanat hayra mumayizati haddii dhiiggu aanu u kala soocnayn haddii aanu dhiiggu u kala soocnay walahaa caadatu caado horana ay lahayd fa ina xaydahaa xaydkeedu ayaamulcaadati maalmihii caadada ay u lahayd ayuunbuu noqonaya haday garanayso waa hadday garanayso haddaanay garanayna wuu inoo sheegi doona wain lam takun mumayizatan walaa lahaa caadatu haddaanu dhiiggii u kala soocnayn caado horana aanay soo lahayn wahiy mubtadaatu marka ama wahiy mubtadaatu waa tii markaa dee dhiiggu uu ku bilaabmaye fiihaa qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada mid ahaani annahaa tuxayadu waa in la aydsiina lagu xukumayo tuxayadu yani waxaa xayd loogu xukumayaa weey aqalal xaydi xayd intii ugu yarayd ayaa laga dhigayaa inay xaaid tahay muxuu cuskanayaa qowlkaasi qowlkaasi wuxuu cuskanayaa dee xaydkii waxaynu ognahay yowmu leyla kama yaraan karo kama waxaan ka badan ka dambeeyaana waa laga shakisan yahay maxayd baa mise xaydba markaa ku binaynaynayo inta la hubo uun inaanu markaa xaydkii aanu ka yaraan karin ayuunbaa xaaid laga dhigayaa wixii ka badanna waa wax laga shakisan yahay ka tegi mayso soonna ka tegi mayso wahaaniin qowlka labaad wuxuu leeyahay annahaa tuxayadu may waxaa la xaydsiinayaa gabadhanoo xaydkeedii laga dhigayaa haalibal xaydi xaydkii intii haalibka u ahaydoo lix maalmood ama toddoba maalmoodoo isaguna xadiidkii xamne bintu jaxshi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi taxayadii fii cilmi illaahi fataxayadii fii cilmi illaahi sittan aw sabcan waxaad markaa xayd tirsataa adigoo markaa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa dee arrinka u wakiilinayo ad waxba garan mayside lix ama toddoba mid ahaan kamaa taxiidu nisaabu sida dumarkuba ay yihiin markaa naskaa ayaa qowlkaasi isagu u haystaa dambe muctamadku waa ka hore laakiin sheekhu kitaabkiisa almuhadab kan dambuu rajaxay maxaa yeele kan dambe xadiid buu haystaa ka horana xadiid ma haysto wain kaanat lahaa caadatu haddii gabadhani ay caado lahayd fa nasiyad si ay ilowday caadataha caadadeedii way ilowday intii ay ahayd waa waqta marka caadataha yani waa aggii qadarkii wey qadarkeedi intii maalmood halkii ay ku beegnayd fa fiihaa qowlaani laba qowl ayaa markaa halkan ku jira axaduhumaa mid ahaani annaha kalmubtadaati inay mubtadaadii ay la mid noqonayso oo inaga arrinkeeda soo aragnay wahaanii ka labaadna wahuwa saxiix wa ka saxiixa ah anahu laasax baa naga qoran annahu laa yata'uha zawju waa in aan markaa ninkeedii u dhowaanan oonu u galmoonaynin wtktasilu likuli fardin faralba ay maydhanayso watasuumu ramadaana ramadaanna ay soomayso uma tasuumu shahran aakhara haddana bil kaley soomaysaa fayaصixu lahaa min dalika intaa waxaa uga ansaxaya ثamaaniyat وacishruuna yowman baa uga ansaxaya sideed iyo labaatan maalmood uma tasuumu haddana waxay soomaysaa sitata ayaamin bay soomaysaa lix maalmood min amaaniyata cashara yowman sideed iyo toban maalmood bay lix ka soomaysaa alaaثatan min awaliha ama fii awaliha saddex xagga hore ah waalaaa min aakhiriha ama fii aakhiriha iyo saddex agga dambea fayaixu minhaa waaa markaa uga ansaxaya intaa maa baqiya min asawd sonkii lagu lahaa gabadhan aan waxba garanayni laba qowl baa kusu qawl wuxuu le mubtadaada lagala mid dhigo ota waa isku xukuno tawjiihiisu marka dee labadii qowl baa imanaya iyo waleylo la yidhaahdo iyo in sitan aw sabcan la yidhaahdo tawjiihuna waa wixii aynu hore usoo arag qowlka kale wuxuu leeyahay may gabadhani caaday lahay caadadeediina baa ilowday nooc taqsiira baa jira gaabis baa jira ama gabadfal mar haddii arrintu ay sidaa tahay ixtiyaad baa waajib ku ah sida ugu adag bay qaadanaysa sida ugu adagi waa maxay wixii marka xaydku ka go-o loo fasaxayey looma fasaxayo tan waajibaadkii sharcigana waa laga doonaya waajibaadkii sharciga waa maxay soonkii iyo salaadii iyo takaaliiftii xaydku ridayey kama dhacayso waxyaalihii kale ee daahirnimadu ay fasaxaysayna looma furay markaa ninkeedii xaaraan bay ka noqonaysa oo uma soo dhawaanay sidoo kale salaadihii waa laga doonaya soonkiina waa laga doonay maalin qura salaad kama tegeyso maalin qurana soon kama tegeyso sidoo kale waxaa intaa usii dheer salaad kasta way u meedhanaysa marka salaadii kama tegayso oo dee waxaynu ka baqaynaa inay daahir tahay oo iyadoo daahira ay salaaddii ka tagto soonkiina kama tegaysa maalin kasta oo maalin kasta waxaa dhici karaysa inay daahir ninkeedii uma dhawaanaya marnaba oo maalin kasta waxa suuragala inay xaaid tahay ninkeedii uma dhowaanayo salaad kasta way u meedhanaysaa oo maxay ugu meedhanaysaa de waxa suuragala salaad kasta in dhiiggii imika ka go-ay wakti kasta waxa suuragala in dhiiggii waktigii uu ka go-ayay ay imika tahay markaa salaad kastaba way u meedhanaysaa wuxuu yidhi wahuwa saxiixu weya anahu laa yatacuha zawji ninkii ugu galmaami maayo watakhtasilu likulli fardi far walba way u meedhanaysa wa tasuumu ramadaana ramadaantii way soomaysa ramadaantii markay soonto ayaa waxaa haddana meesha xukun kala imanaya oo uu sheekhu inoo sheegayo wuxuu ina yidhi uma tasuumu shahran aakhara markay ramadaantii soonto bil kale haddana soomaysa bishan kale agey ka timid waxay dee ramadaantii markay wada soontay xayd baa ku dhex jira soo ma maalmo ay xaaid ahayd baa ku jirto aan la garanayn tiradeed iyadiina waatan waxba garan weyday asoonka xaydkaagu toban cisho ma gaari jiray mooji ma garanay koob iyo toban ma gaari jiray ma garanayo shan iyo toban ma gaari jiray ma garanayo kol hadday arrinteedu sidaa tahay intii ugu badnayd baynu ka soo qaadayna inuu shan iyo toban xaydkeedu ahaan jiray rabadaantii markaa imisay waayeysaa han iyo toban ma waayeysa lix iyo toban bay waayeysa oo lix iyo tobanka waxay u waayeysaa waxaynu ka soo qaadaynaa maalin bartankeed inuu ku bilaabmay maalin kale bartankeedna dee shan way ku markaa lix iyo toban baa baaba'aya de ilan haaf iyo haaf laba ma laba maalmoodba midaba haaf u badbaadiy dee haafkuna soon ma noqdo xaydka hadduu dhexda kaga yimaado ama ilbiriqsi hadduu ku yimaado maalinkaa soonkiisi uu fasahaadinay markaa lix iyo toban ayaa ka fasahaadaya maxaa soo haray marka afar iyo toban bil kaloo dhammaystiran markay soontayna waa sidii oo kale mise uga soo badbaadaya halkaana isugu gee weli maxaa ku dhiman wali laba cishaa ku dhiman gabadha iyada qowlkani wuxuu leeyay wali laba cisho ayaa ku dhiman labadii cisho hadaba siday u soomaysa ma odhanayno bil kale haddana soon odhan mayno sidoo kale odhan mayno laba cisho un iska soon waayo haddaynu laba cisho un iska soonto de inuu dhiiggii ku beegmo ay ku beegmaan baa laga yaabaayo qalihii waa sixi waayo hadaba waxay qabsanaysaa sideed iyo toban maalmoodoo xidhiidha sideed iyo toban maalmoodoo xidhiidha bay qabsanaysaa ma wada soomaysaa mi ma wada soomayso sideed iyo tobankii ma wada soomayso hadda u fiirso laakiin waxay qabsanaysaa matalan maanta hala joogaa waa ayaanuma ah. waxa weeye soo isniin ma berri waa isniin isniin isniin ku shan iyo toban soo ma isniinta ilaa isniinta saddexaad waa shan iyo toban maalmood maxaa kusii xigaya alaasa oo lix iyo tobana arbaca oo toddobiyo tobana iyo khamiis sideed iyo tobana sow sideed iyo tobankaa cishay qabsanaysa o xadidanaysa markay xadidato waxay soomaysaa saddex xagga hore ah iyo saddex xagga dambaa marka maay soomtay maxay soomaysaa isniintan berriya iyo salaasada iyo arbacada ay aggan ka soomaysa xagga dambena maxay ka soomaysaa maay ku dhamaanaysa khamiis bay ku dhamaanaysa khamiista iyo arbacada ka soo horeysa iyo salaasada ka soo horeysa waynu isla garanay soo kolka intaa soonto lixdaa maalmood waxaa si hubaal ah ay u soontay labadii maalmood oo aan dhiig ku beegnay haddaad xisaabisa saas ma noqonaysa haddaynu ka soo qaadno in berri toole ay xaa'id ahaydoo berriba u dhiiggii ku bilaabmay dee ugu badnaa shan iyo toban cishuu soconaya shan iyo tobankiina halkay ku egyihiin isniinta dambe ilaa salaasada inuu la galaa laga yaabo isniinta saddexaad hadduu weliba berri bartamaheeda ku bilaabmay salaasaduu la gelaya maxaa badbaadaya markaa arbacadiiyo khamiistii baa badbaaday haddaynu ka soo qaadna berri inaan maya dhiigba inuu dhiig berri ku ekaa oo berri midi ka dhammaaday markaana maxaa badbaadaya saa dambiiyo saakuuntaa badbaadaysa xagga dambe ma badbaadayso oo de kii kale dhiiggii kale cusbaa uu soo weera dambu ka yimaadaa laga yaaba haddii aynu ka soo qaadno inuu saddexdan cishaba dhig cusubi dhiig hore uu socday oo isniintii iyo salaasadii iyo isniintii salaasadii arbacadiiba uu dhiiggaasi qaato halkaa ku goay ay maxay u bilaabmaya shan iyo toban cishood daahira u bilaabmaya de arbaca ku shan iyo toban ka arba waxa wey arbacadii arbacada khamiis baa duhriga u bilaabay khamiis ilaa khamiista ku shan iyo tobana daahir bay ahaanaysa de waana ta khamiista soontay arbacadii soontay salaasadii soontay halkaana haddaynu ataa khamiista inuu kii dambe ka soo qaadno arbiciya salaasa u badbaadaya saasay markaa culamadu u xisaabiyeen marka waa loo fadwoon karaa gabadha noocaasa qowlka hore ee odhanaya mubtada'adii ha mid dhigo mubtada'adana lix iyo toddoba ha iska tirsato fii cilmi illaah lix iyo toddoba ha iska qabsato lixdaa iyo toddobadaa mid ahaan ha iska markaa waa aydkeeda ha u tirsato waa loo fadwoon karaa maxaa yeele waa qowl dee nadar ahaan qawiya wuxuu yidhi wain kaanat naasiyata hadday haddaba gabadhani ilowday lilwaqti aggii waktigiibay ilowday daakiratan lilcadad laakiin tiradii bay garanaysa halkay ku beegan tahay mataqaan laakiin lix cisha ama toddoba cisho ahaan jirtay caadadeedu bay garanaysa aw naasiyatan lilcadadi ama tiradii baanay garanayn daakiratan lilwaqti lakin halkay ku beegnad way garanaysa maalintan wuxuu igu bilaabmay ee dhiiggan iga istaagi waaye igu bilaabmay waktigii caadadeeda ku aadanad way ahayd bay tihi oo labaatan cishaan daahir ahaan jirayoo dee labaatankii cisho way ii go'een een waayo imisaa dhiiggu kaa socon jiray ma huba bay tiri intay ahaayeen oo ma garanayo marka taasi halkay ku beegneyd bay garanaysaa lakiin waxaanay garanayn inta maalmoodu soconayy midna waxay garanaysaa inta maalmoodu soconayay laakiin waxaanay garanayn halkay ku beegan yihiin lixdii maalmood ama toddobadii maalmood ayaanay garanaynin haddaba fa kullu zamaanin wakti kasta oo tayaqanaa fiihi aynu hubsannay xaydahaa inay xaaid tahay jacalnaaha fiihi xaaidan xaaid ka dhigayna wa kullu zamaanin wakti kasta oo tayaqanaa fiihi aynu hubsannay duhraha inay daahir tahayna jacalnaaha fiihi aahiran aahir baynu ka dhigayna tusaalihiina waynagii hore usoo aragna wa kullu zamaanin waqti kasta oo shakaknaaha shakaknaa fiihi aynu ka shakino jacalnaahaa fi salaati aahiran wa fi lwaطi xaa'idan mutaxayiradii baynu kala mid dhigayna waqtiga ay shakisan tahay waxay la mid tahay uun mutaxayiradiiyo ixtiyaadkii ayay ku dhaqmaysaayo salaadii iyo soonkii way la imanaysaa galmadiina xaaraan bay noqonaysaa ninkeedu ma imanayo wa kullu zamaanin waqti kasta oo ixtamala ay suuragal tahay inqiaacu fiihi dhiiggii inuu ka go-ay amarnaaha bilgusri iska maydhaynu odhanayna marka waa halkii ahaa mashkuukuuhriga maalmihii mashkuukuuhriga ahaa ama maalmihii mashkuukulxaydka ahaa dee ma odhanayna maydho waidaa xaadat ilmar'atu gabadhii haddaba hadday dhiiggii caadada ay hesho xaruma alistimtaacu bihaa waxaa xaaraana in maaragta lagu istimtaaco fii bayna asurati waalrukba xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa in markaa ninkii uu ku istimtaaco markaa tataabasho iyo wax lamida ula yimaado ayaa xaaraan noqonaysa wa qiila waxaa la yidhi mayane yaxrumulwadcu waxa xaaraana uun galmadii fi lfarji waxdahu xubinka taranka in looga taga unbaa xaaraane intan kale in markaa la iska taataabto xaaraan noqon mayso wاlmadhabu اlأwalu laakiin madhabku waa wejiga hore weeye halkan markaa laba weji baa ku jira muctamadku wuxuu leeya waa xaaraan waxaan u daliishanayaa xadiidkii caaisha in nabigu al waxay tihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam kaana yamurnii faataziru fayubaashirunii wa ana xaaid rasuulku amar buu isiin jirayoo wax gunta buu odhan jiray haddii uu doonayo inuu markaa ila mubaasharadan igu istimtaaco anigoo dhiiggii caadadana marka markay guntato dee waxaa qarsoomaya waynu garanaynaayo waa xuduntii iyo dee jilibkii intii udhexaysay guntigii wuu qarinayo sidoo kale xadiid mucaad oo sunanka ku jira ayaa maa yaxilu lirajuli min imra'atii wahiya xaaid bua markaasuu yihi maa fawqa alisaari lakiin isaga dacfi ayaa sanadkiisa ku jira lakiin kaa caaisha ayaa dee lagu xoojinaya kan odhanaya yaxrumu lwau faqad waciga uunbaa xaaraana isagu wuxuu haystaa xadiidkii saxiix muslimka ku jira isnacu kula shayin ila nikaaxa wlmaqsuud binikaax alwau galmada wixii ka soo haray waa samayn kartaan imaam nawowi markaa wuxuu yidhi agga maaratay daliilka marka la eego kanaa xoog badan laakiin madhabku waa kaa hore imaam shaaficina kitaabkiisa umka waa ku sheegay kaa hore wayaxrumu calayhaa gabadhii waxaa ka xaaraana asalaatu salaadii baa ka xaaraana iyadana dee maaratay axaadiista caddaysa wayasqutu canhaa farduha faralkuna waa ka dhacaya sida xadiidkii caaisha ku cadday wayaxrumu calayhaa sawmu soonkii waa ka xaaraan sida iyadana xadiidku sheegay alaysa idaa xaadad lam tusalli walam tasum wاawaafu awaafkiibaa ka xaaraana hayra an laa tatuufii bilbeyt waa kii nabigu alayh الsalaatu wasalaam caisha ku wa qiraaءaة اlqur'aani baa ka xaaraana junubkii un bay kala mid tahay xadiidkuna waaba kusoo wada arooray wamasu lmusxafi musxafkii inay taabato ayaa ka xaaraana de waa muxdiad wey wa xamluhu baa inay kitaabkii qaado ayaa ka xaaraana waljuluusu fi lmasjidi masjidkii inay dhex fadhiisato ayaaba de marka waxa weeyaan qiraaءaة اqur'aan afwan juluus masjid ba de xadidka ay junub kula jirtay qiraaءaة اlqur'aan junubkiina waa looga qiyaas qaada waxaa kale oo ku sugan axaadiista qaarkeed kaana rasul l slm yatakiu fii xijrii fayaqra'u qur'aana wa ana xaaid bay tiri caaisha radi allahu tacala canha rasuulku intuu dhabtayda ku jiibsado ayuu qur-aanka akhriyi jiray anigoo dhiigle dhiiggii caadada leh yani maxay noo sheegaysaa in aanay ka mancinayn dhiiggan caadadu qofkaa markaa iyadii ku tiirsan inuu qur-aankii akriyo de haddii iyadaba loo ogol yahay waxba umay baahateen inay isaga nabiga alayh salatu slam inoo sheegto inuu halkaa quraan waohan jira waxay odhan lahayd intuu igu maaragtay jiibsado ayaan quraanka aanka akhriyi jiro iimuu diidi jirin laakiin maxayna tidhi rasuulkaa akhriyi jiray maxay markaa meeshan ku saaraysaa inaan iyadu akriyaynin de lakiin rasuulku inuu maaratay inaan qofkii kale loo diiday xadiidkan wuxuu tambiih iyo ishaaro ku yahay baa la leeyahay inaanay iyadu qur aanay akhriyeyni wljuluusu fi masjidi masjidki in la fadhiista ayaa xaaraanka o in laa yaxilu masjida lxaaidin walaa ljunubin walaa xaaid waa xadii markaa sanadkiisa dacfi ku jiro laakiin waxaa lagu xoojinaya xadiidkii saxiixa ahaa wayactazilna almusalla markuu xuyadkii nebigu salaadda ciidda ha yimaadaan yidhi ha ka dheeraadaan baa layi halka lagu tukanay dee masjidkiiba ka awleysan halkaa ciidda un lagu tukanaya inta kale lagu tukanaynin ee marka wakhtigaa salaadda ka fogaada la yidhi masjidkii salaadaba loogu talagalay waa ka awleysan yahay ma soo gelayaan haddii dhiigaa ay leeyihiin wa qiila waxaa la yidhi yaxrumu lcubuuru fii markaa yani waxaan ujeednaa ma soo gelaya markaan leenahay yani kuma nagaanayaan wa qiila waxaa la yidhi yaxrumu lcubuuru fiihi inay ka gudubtaana waaba xaaraan wa qiila laa yaxrumu meekaasi xaaraan ma ahana waa la yidhi muctamadkuna waa inaan ka gudbiddu xaaraan noqonaynin haddii aanay ka baqanaynin inay dhib gaadhsiiso junubkii un bay kala mid tahay waida nqaaca damu dhiiggii hadduu ka goo irtafaca taxriimu sawmi soonka xaaraannimadiisii meesha way ka baxaysa oo soonkii xaaraan ka noqon maayo oo iska soomi karaysa iyadoona maydhan wayabqaa saa'iru lmuxaramaati wixii kaloo dhami xaaraan bay ahaanayaan ilaa an takhtasila ilaa inta ay maydhanayso marka dee taxriimu soomkii xaaraan isagu ka baxayaayo junubkii un bay la mid waana ki nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka asaxday in waagu u beryi jiray isagoo soomaya oo janaabo qaba marka dayadiina waa lamid maigii way kadib dhigi karta ama waxyaalihii kale dee sidii bay xaaraan ahan ilaa ay ka meedhanayso salaadii dee ahaaray u baahan tahay galmadiina aayaddaaba sheegtay walaa taqrabuuhuna xataa yahurna faidaa taaharna marka laba qaaya sheegtay walaa taqrabuuhuna u dhowaanina xataa yahurna yahurna waa ilaa inta dhiigii ka go-ayo haye faidaa taaharna markay isdaahiriyaan baadanle oo macnahedii ay maydhaan fatuuhuna min xayu amarakum اllah wa aqalu nifaasi dhiiggii nifaaska ama dhalmada inta ugu yari majatun waa in hal mar la tufo yani waa wax wax ugu yar wey wa akaruhu inta ugu badani situuna yowman waa lixdan maalmood wagaalibuhu arbacuuna yowman inta ugu badanina waa afartan lixdan maalmood waa iska istiqraa cataa iyo shacbi iyo shaaficiba waa sheegay dumarka inta badan afartan buu ka socda iyadoo xadiidka umusalama ayaa dee tilmaamaya o kaanat imnufasau tajlisu calaa cahdi rasul ilah sal slm arbaciina yowman xasanahu bacdu ahli اlcilm afartan maalmood bay fadhihi jirtay wakhtigii nebiga gabadha umushaa yani waa intii dhiigu ka inta badan waidaa cabara damu lakara dhiiggii haddaba nifaasku hadduu intii ugu badnaydoo lixdankii maalmooda dhaafo fa huwa kal xaydi xaydkii unbuu kala yahay shan iyo dhaafay fi raddi ila tamyiizi in gabadhii loo celiyo hadday mumayiso tahay tamyiizkii walcaadati hadday muctada ahayd caadadii walaqali ama hadday markaa mubtadaa ahayd loo celiyo aqalkii intii markaa yarayd walhaalibi ama loo celiyo de intii markaa haalibka ahayd oo lixdiiyo toddobada ahayd nagi soo mar waidaa nufisat maratu gabadhu marka daba dhiigga nifaasku ku dhaco xaruma calayha waxa ka xaaraana maa xaruma cala alxaa'idi wax kasta gabadha dhiigga caadadale ka xaaraana baa ka xaaraan noqonaya wayasqutu canha waxa ka dhacaya maa yasqutu cani ilxaa'idi wixii xaadka ka dhacaya iduna waa bilijmaac oo dhiigga nifaasku wax kalaba maahae waa xaydkiio ururay uun markaa wixii dhiiggaa caadadu uu xarimi jiray kan markaa dhalmaduna wuu xarimaya waanu ridaya wixii kaasi ridi jiray wuxuu halkan inoo sheegaya axkaamtii mustaxaadada wuxuu yihi watagsilu lmustaxaadatu farjaha gabadhii mustaxaadada ahayd xubinkeeda way maydhaysaa watacsibuhu waanay xidhaysaa watatawakalsoon yaay ku xidhaysaa watatawada-u waanay u weysaysanaysaa likulli fariidatin faral walba salaad kastoo farala intaasay la imanaysa oo axaadiistii ayaa de maaragtay waxa weeye laga qaatay oo maaratay an tastafir ayuu nabigu alay slat slam faray istifaa waa inay markaa ay meeshii markaa gufayso walaa tuahiru tawada likuli salaatin iyadona saas kale xadiiska way ku jirtay cisaabadana de waa istigfaarkaasoo waa halkaasa iyadana looga qaadanayaa de istinjadiina waa xadadkaasoo de qofkii markaa markay xubinka wax ka soo baxaan de istinjadii waa looga baahay walaa tuahiru dibdhigi mayso bacda ahaarati markii ay ahaaro qaadatay alishtigaala biasbaabi الsalaati inay ku mashquusho asbaabtii salaada inay maarata waa weyaan sajaado dhigad iyo maaratay sutradii iyo qiblada ujeedsigeedii iyo hadday jamca la tukanaysay dee maaragtay eh, inay markaa usoo diyaargarowdo oo jamcii way iska sugi karaysa marka waxay u dibdhigi kartaa uun maslaxadii salaada ah biasbaabi salaati salaada asbaabteedii inay ku mashquusho dibdhigi mayso iyo wadukuuli fiiha salaadii inay gasho fain akharad hadday iska fadhiisato iska dibdhigto wadamuhaa yajri iyadoo dhiig ka socdo istanafat iahaara ahaaradiibay dib ugu soo celinaysa maxaa yeelay gabadhani waxay tukanaysaa iyadiyo xadali marka dee xadakii inta la yarayn karayo waa in la yareeyo wain inqaaca damuhaa dhiiggii hadduu ka go-o fii anaa'i salaati iyadoo ku jirta istanafat iطahaarata wsalaata ahaaradii iyo salaadiiba dib ugu soo celinaysaa wa qiila waxaa la yidhi mayane tamdii fiihaa fii qowli buquraya waqiila waxaa la yidhi tabdiifi ama waa iska wadanaysa kor salaadii gashay way iska sii wadanaysaana waa la yidhi laakiin sida rajaxa de kol uu ka istaagay inay caafimaadday baa la filayaa salaaddii dadka caafimaadka qaba ayay tukanaysaa najaasada waa iska soo maydhaysaa waanay soo weyse qaadanaysaa wa xukmu salisilbawli kii kaadidu ka dareeraysay xukunkiisu wa salisilmadyi iyo kii markaa madyigu isagana madyigu wuuu yahay kii markaa madyigu ka dareerayay madyigu waa biyihii markaa soo baxayay marka qofka dareenkiisu kaco laakiin aan ahayn biyihii taranka labadaaba xukunkooda xukmulmustaxaadati gabadhii dhabarfuranka lahayd unbay la xukun qofkii aan kaadidu aan kaadida maamuli karin kaadidu ay ka socotay ay iska ti iska tifqaysay maxaa laga doonayaa salaad walba wuu istinjoonaya waxna markaa wuu ku dahaaraya hadduu ku dahaari karayo wuu weysaysanayaa salaad buu weysaysanaya ka tukanaya saasuu samaynaya kii madyigu uu ka socdayna waa saasoo kale oo mustaxaadadii ayuunbay bay lamid noqonayaan wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed wallahu aclam whal yadumu ilى lmasxi tayamuma fiihi qowlaan xalay waxaynu ku fasirnay jabiirada qofkii kabniinku uu ku xidhnaa kabniinkii u masaxayaa baynu nidhi masixitaankaa ma la raacinaya laba qowl baa ku jira muctamadku ahaa waa la raacinaya nacam